بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين إن شاء الله تعالى وحنكب الله بأن آيات سديتا هي سديت إلى آيات بقول يشان سورة العراف آه وإن كان طائفة نبي الله الشعيب قصدي سيبا اللوذي آيات دي قدام بيس الدرسنا وحيهين wain kaana haddii ay yihiin daa'ifatun qayb oo minkum idinka idinka mid ah amanuu kuwa rumeeyey biladii kii ursiltu bihi laila diray wa daa'ifatun qolana lam yuminuu aanay rumaynin fasbiruu adkaysadhe xataa yaxkuma allah ilaa alla kala xukumo baynanaa dhexdeenna wahuwa allana khayrulxaakimiina kuwa xukumo oo dhan uu ka sarreeya maxay ku jawaabeen qaala odayaashii waxay yidhaahdeen aladiina kuwii istakbaruu kibray oo min qowmihi tolki ah lanukhrijannaka waa kaa saarayna yaa shucaybu shucaybow iyo waladiina kuwii aamanuu rumeeyey oo macaka adi kula jira min qaryatina magaalada yadan waan kaa saarayna ow latacuudunna waxaad ku noqonaysaan fii millatina diinta yada qaala wuxuu yidhi oo miyaad nagu qasbaysaan awlaw kunnaa hataan xataa nahay kaarihiina kuwa necb hataan nahay yaad ugu qasbaysaan qad iftaraynaa waan ku been abuuranay cala allaahi alle kadiban been in cudnaa hadaan ku noqonno fii millatikum diintiinna hadaan ku noqonno bacda idna najaana allaahu intii alla naga nabadgeliyey kadib minhaa diintaa jamaacadii waxay ku jawaabeen nabiyullaahi shucayb uu waaniyey walle adiga iyo cidda kula jirta magaaladan ka saarina diintii baad ku noqonaysaa marka nabiyullaahi shucayb diinta kamid ma ahayn waad soo gelaysaan bay ka wadaan inaad guurtaan iyo inaad diinta soo gashaan marka wuxu uma nagu qasbaysaan haddaanu xataa necab nahay haddaan diintiinii gallo alla waan ku been abuuranay qaala almalow odayaashii waxay yidhaahdeen aladiina kuwii istakbaruu kibiray oo min qowmihi tolkii ah lanukhrijannaka waan kaa saaraynaa yaa shucaybow iyo waladiina kuwii aamanuu rumeeyey macaka macaaga min qaryatina magaalada yadanaan ka saarayna ow latacuudunna ama waxaad u noqonaysaan fii millatina diintayadii qaala wuxuu yidhi atukrihuuna ma nagu qasbaysaan walow kunnaa xataa haddaan nahay kaarihiina kuwa neceb qad iftaraynaa waan ku abuuranay cala allaahi alle kadiban been in cudnaa haddaan ku noqonno fii millatikum diintiina bacda id najaana allah intii alla naga nabadgeliyey kadib minaa xaggeeda wamaa yakuunu lanaa nooma sugna an nacuuda inaan ku noqono fiihaa diinta aada sheegaysaan ilaa an yashaaa allaahu rabbunaa rabbigayo inuu doonuu noo qadaro mooye annagu ku noqon mayno wuxuu yihi wamaa yakuunu lanaa nooma sugna nooma banaana an nacuuda inaan ku noqono fiihaa diintaa ilaa an yashaa allahu in alla doono rabbunaa rabbigayo mooye oo yacni alla qadaro waa qadar allah wasica rabbunaa rabbigayo wuu u waasac noqday kula shayin shay la arko kulliga cilma shay walba allah cilmigiisu wuu wada gaadhay wey wasica rabbunaa rabbigayo wuu waasac noqday kula shayin shay la arka kulliga cilman xagga cilmi ahaan cala allaahi allah baan tawakalnaa tala saaranay diintan aada ku noqda leedihiin ama waa idin qixinaynaa allah baan nagu isku hadlayn oon tala saaran cala allaahi tawakalnaa rabbanaa rabbigayo iftax kala xukun baynanaa iyo wa bayna qowmina annaga iyo tolkayo allowna kala xukun bilxaqi xaq iyo cadli nagu kala xukun waanta adiguna khayrulfaatixiina kuwa xukumo oo dhan maad ka khayr badan tahay wuxuu yidhi cala allaahi tawakalnaa allah baan tala saaranay buui rabbanaa rabbigayo iftax kala xukun baynana wa bayna qowmina anaga iyo tolkayo bilxaqi xaqna u kala xukun waanta khayrulfaatixiina kuwa xukumo oo ka khayr badan tahay wa qaala almalau odayaashii waxay aladiina odayaashii kafaruu gaaloobay oo min qowmihii toolkii ah dadkii shacbigiibay ku yidhaahdeen markay shucayb ka gar waayeen yay shacbigii dib ugu noqdeen lain itabactum haddaad raacdaan shucayban shucayb haddaad raacdaan inakum idinku idan waktigaa lakhaasiruuna waad khasaarteen shacbigii bay la hadlayaan nabiyullaahi shucayb way ka gar waayeen wuu u garaabi waaye qaala malo waxay yidhahdeen lain itabactum qaala malo odayaashii waxay yidhaahdeen aladiina kuwii kafaruu gaaloobay oo min qowmihi tolki ah lain tabactum shucayban shucayb haddaad raacdaan inakum idinku idan waktiga lakhaasiruuna waa khasaarteen faahadatum waxaa qabatay oo ku dhacday alrajbatu gariir dhulgariir faasbaxuu way ahaadeen jaasimiina kuwa jilbiiba lawyaha dhulka ku hayo oo baktia fii daarihi daartooda saddex cadaab baa ku dhacday cadaabu yawmi dulla iyo sayxa akhadathm sayxatu iyo tan marka mid walba sababkii ugu dhacay munaasabka baa lala sheegay waxay suuratu shucara faasrid calayna kisafa min asamaa in kunta min asaadiqiina bay yidhahdeen markaasaa la yidhi faakhadahum cadaabu yawmi dulla cadaab dusha kaga yimid oo cadaabahoo dusha kaga soo dhacay waxay u cunantaa ilaahu nagu soo rid sowma ina dhihin labadaa isku meel baa lagu sheegay suuratu huudna jesisan asalawaatuka taamuru an natruka maa yacbudu aabaa'una oo nafcala fii amrina maa nashaa ma salaadaada waxaan kuu sheegtay dhawaaqii xumaa ay ku dhawaaqeen ku a fa akhadathum sayxatu yaa iyadana la yidhi meeshana rijfo yaa la sheegayo markay dadkii iyo kiciyeen inta cadaabba way ku dhaceen wey fa akhadathum waxaa qabatay arrajfatu gariir dhul gariid baa ku dhacay faasbaxuu waxay ahaadeen fii daarihim daar gurigooda dhexdiisa jaasimiina kuwa jilbayba aladiina kuwa kadabuu beeniya shucayban kaan lam yaqnow waaba iyagoon ahaanin fiiha magaalada weligood ku nagaanin aladiina kuwa kadabuu beeniya shucayban shucayb beeniyey kaanuu waxay ahayn hum iyagu alkhaasiriina kuwa khasaaray laba jumladu way kala go-an yihiin labada jumlo labada jumlo waxay kala yihin taa hore beeniyey kaanhu waa mukhafafa min ahaqiila aladiina kuwii kadabuu beeniyey shucayban kaan lam yaqnu sidii iyagoon ahaanin weye fiiha magaalada weligoodba iyagoon degin sida ay uga baaba-een meeshii aladiina kuwa kadabuu beeniyey shucayban kaanuu waxay ahaadeen hum iyagoo alkhaasiriina fatawallaa canhum wuu iskaga tegey wuu ka jeedsaday markuu ka xaal waayey oo ciqaabtii dhacday yuu iskaga tegey waqaala waan idin gaadhsiiyey risaalaati rabbi rabbigay risaaladiisa wanasaxtu lakum waan idin khayr meelay waan idin naseexeeyey fakayfa sidee baan aasaa ugu murugoon calaa qowmi qowm kaafiriin oo gaala seen ugu murug gaal maxaan uga murugoon cadow ah oo dhintay ha ka yaabin buuri uu iskaga tegay nabiyullaahi shucayb fatawallaa canhum wuu ka jeedsaday oo wuu ka dhaqaaqay waqaala wuxu uhi yaa qowmi tolkayow laqad ablaqtukum waan idin gaadhsiiyey risaalaati rabbi rabbii rabbigay risaaladiisa wanasaxtu lakum waan idiin naseexeeyey fa kayfa sidee baan aasaa ugu murugoon calaa qowmi qowm kaafiriina oo gaalo ah allah wuxuu leeyahay subxaanahu wa tacaala wamaa arsalnaa ma annaan dirin fii qaryatin magaalo min nebiyin nebi uma annaan dirin ilaa oon u dirayse akhadnaa waan qabanay ahlaha dadkeedii bilbasaai dhib marad jirada ah iyo wadaraa dhib abaari wixii lamid ah lacallahum yadaracuuna si ay u khushuucaan qolo kasta oo nabi loo diro allah subxaanahu watacaala ciqaabta ku bilaabi maayo digniin baa la siina digniinta la siina waa maxay waxaa meeshaa ka go-an markaa nabi kasta dira oy beeniyaan oy beeniyaan baa meeshaa ku jirta marka markaaba ciqaabta lagu rima baa la siino jiro iyo dhib baa loo keeni iyo abaar si ay u bal alla ay u gartaan ee marka horeba alla subxaanau watacaala ku bilaabi mahaya baabiinta wamaa arsalnaa ma anaan dirin qaryatin magaalo min nabiyin nabi uma anaan dirin ilaa oo dirayse akhadnaa waan qabanay ahlahaa dadkeedii bilba'saai dhibaato dur badanka ah iyo jiri iyo wax lamid a iyo wadaraai dhibaato xagga abaarta dhaqanka ah lacallahum yadaracuuna si ay u khushuucaan lagu imtixaanay way waantooni waayeen uma bedelnaa waxaan ku bedelnay makaano sayiati dhibka meeshiisii alxasanata wanaag oo meeshii abaarta barwaaqaa lagu bedelay meeshii jiradana sixaa lagu bedelay xataa cafow ilaa ay ka bataan oo caruurtoodii iyo maalkiiba bato waqaaluu deedna ay yidhaahdeen qad masa waxaa taabtay aabbaa'anaa aabbayowga yagii adaraau dhib iyo wasaraau dhib farxad weyn dhib iyo farxadiba way taabteen faakadnaahum waanu qabanay baktatan si lama filaana wahum laa yashcuruuna iyagoon ogeyn waa laga xaal waayay markii dhibku ku dhacay ma khushuucin haddana wuxuu u bedelay allah subxaanahu watacaala khayr midna kaba waa sidan caruurteenu tidha waa caadi ruuxa haddaad iska daa tidha waa caadi buu kuleeyahy markay dhibaatadu ku dhacda bay dhaheen weligeedba sidanubay ahaan jirto abayoga iyo dadka uma bedelnaa waxaan ku bedelnay makaano sayiati xumaanta meesheedii alxasanatana wanaag iyo barwaaqo iyo bashbash xataa cafow ilaa ay bateen caruur iyo maalba oo qaaluu deedna ay yidhaheen qad masa waxaa taabtay aabaa'ana aabbayowga yagii hore adaraau dhib baa taabtay xagga badanka iyo wasaraau farxad labaduba sidan bay iska ahaan jirtay fa akhadnaahum waanu iyagoon iska ileen markii hore laba goor loo degay umyuunu laa yashcuruuna ayna ogeyn meesha uu cadaabku markuu ku dhacayo walow ana ahla lquraab o dadka magaalooyinka uu ehelkiiy aamanuu haday rumayn lahaayeen oo wattaqow allahooda ka baqi lahaayeen lafataxnaa calayhim waan ku furi lahayn barakaatin khayraad badan min asamaai xagga samada iyo walardi xagga ardada walaakin kadabuu way beeniyeen faahadnaahum waxaanu qabanay dhibaato bisababi maa shay sabadkaanu ahan yagsibuuna kuwa shaqaysa magaalooyinku magaalooyin gaarana way noqon kartaa waana caam haddii intay mu'miniin noqdaan allahooda ka baqaan samada barakaa uga furmilehdo madarkaa darari lahaa ardadana barakaa uga furmilehdo wax soo saar bay yeelan lahayn laakiin ma aanay rumaynin inta beeniyeen yaa shaqadii iyagu ay la yimaadeen baa ilaahay u halaagay subxaana wa tacaala marka intii nebi muuse ka horeysay saynu sheegnay waa la baabi'in jiray dadka intii ka dambaysa lama baabi'inayo dadkaa la baabi'in jiray meeshoodii maxaa galay dadkan hadda jooga abaar iyo jiro iyo colaad waxaasoo midhan baan ka dhex baxayn walow anna ahla alquraa magaalooyinka dadkood aamanuu hadday rumayn lahaayeen wataquu rabbahum rabbigood ka baqi lahaayeen lafataxnaa waan ku furi lahayn calayhim dushood barakaatin khayraad fara badan min asamaai madarkunbaa saa u dii lahaa walardi dhulka ka mida cagaarkaasaa usoo bixi lahaya beerta walaakin kadabuu way beeniyeen fa akhadnaahum waanu qabanay bimaa kaanuu yagsibuuna waxay ay shaqaysteen sababtii baa loo qabtay marka meesha waxaa inooga soo baxday ciqaabta iyo dhibka dadka ku dhacayaay waxa weeye waa daaca la-aanta iyo alla caabudi la afaamina ahlu lquraa dadka magaalooyinka degani ma aamin bay ka yihiin yaa uga damiina an yatiyahum inuu u yimaado basunaa dhibkayagii bayaatan qoor habeene wahum naaimuuna ay hurdaan aw amina ahlulquraa dadka magaalooyinka degani ma aamin bay ka yihiin oo yaa damiin uga ah an yatiyahum inuu u yimaado basunaa dhibkayagii duxan wakti barqina wamyun yalcabuuna waa iyaga sidan isu dhigtay in digtooni ku jirin yaa damiinuga ah iyagoo hurdo in dhibku ku dhici yaase damiinuga ah, iyagoo hawlahoodii ku jira oo socsocda in dhibku ku dhici ay ka sugayaan waayo cidana damiinuga ma afa aamina ahlulqura waxaa la leeyahay baraarugsanaad oo had iyo jeer ku talagala alle waxa uu alla soo wado ku talagalo khayraadka uu alla soo wado la imaada wixii aad ku heli dhibka alla soo wadana waxaad kaga badbaadi lahayd la imaanta saas wey waa digniin wey afa amina miyay ka aamin yihiin ahlulquraa magaalooyinka dadka u ehelka yihiin an yaatiyahum inuu u yimaado yagu bayaatan goor habeena wahum iyaguna naaimuuna ay hurdaan aw amina ahlulquraa dadka magaalooyinku ma ka aaminba an yaatiyahum inuu u yimaado basunaa dhibka yagii goor barqa ah. oo qoraxdu halkaa joogto wahum yalcabuuna ay ciyaarayaan macnaa ay shaqaysanayaan afa aaminuu ma waxay aamin ka yihiin makrallah ilaah maamul hoosaadkiisa falaa yamanu ma aamino makrallahi ilaahay maamulkiisa hoose ila alqawmu qom alkhaasiruuna khasaaray mooyaane makriga waxaa la yidhaaha dhibaatada hoos ahaan loo dabaro marka ilaahay makri khayaano ma leh laakiin dhibka iyo dheefta isagaa dabari oo oga hoos ahaan kadibna ciduu doonu sin ama ciduu doonana gaarmaan makriga alla waa ah. marka makrigii alla maka aaminba inuu ilaahay dhib u soo wado maka aaminba ilaahay makrigiisa iyo dhibkiisa uu alla soo wado cid aaminaysaa ma jirto oon ahayn khaasirin marka makriga alla ha aaminin marka laleeyahay daaca la imo ku talagal si aad uga nabadgasha wey macnihi afa aaminuuma waxay ka aamin qabaan makrallaahi ilaahay maamulkiisa uu dhibka maamulayo falaa yamanu ma aamino makr allah alla makrigiisa dhibka ah ila qowm qowm alkhaasirun oo khasaaray mooye awalam yahdi ajiib inagaa laynala hadlay ogo awalam yahdi miyaanay u cadaanin liladiina kuwii yarisuuna alarda dhulka dhaxlay min bacdi ahlihaa dadkeedii kadib ummadihii hore ee la baabiye kadib dalka dhulka kusoo hadhay miyaanay u cadaanin allow nashaa haddaanu doonno asabnaahum inaanu ku asiibayno bidunuubihim ilan dadku waayo aragnimo waa inay ka qaataan khalqigii hore halaagsamee baaba-ay dadka baaqiga dhulka ku ahi miyaanay ogeyn oyna u cadaanin haddaan doono inaan dembigood u qabanayn sidii ummadihii horeba aan dambigood ugu qabanayna wy inagaa hadda lina sheeg ogow inagaa lina sheeg miyaanay inoo cadaanin dembigeenna inuu inoo qaban awalam yahdi ma waanay u cadaanin liladiina kuwii yarisuuna alarda dhulka dhaxlay oo dhulka degan min bacdi ahlihaa dadkeedii hore la baabiye kadib allow nashaau haddaan doonno asabnaahum inaanu asiibayno bidunuubihim wanadbacu aan daboolayno calaa quluubihim qalbiyaalkooda oo fahum markaa laa yasmacuuna inaan wax maqlayn sow ma ogi inaan qalbigooda intaan daboolo wax gelayaa jirin macnaha intaan qalbiga la daboolin xaqa arka weyo raaca yaa macnihii laga wadaa wanadbacu aan dabooli karo asabnaahum taa hore low nashaau asabnaahum wanadbacu aan daboolayno calaa quluubihim qalbiyaalkooda oo fahum iyagu laa yasmacuuna ayna waxba markii qalbiga la daboolo tilka alqura nabiyullaahi maxamed waxaa lagu yidhi tilka ta alquraa ee magaalooyinka ah naqusu waan kaaga waan kaaga qisoonay calayka dushaada min ambaayaha wararkeedii magaalooyinka ah walqad jaa-athum waxaa u timid nimankaa hore laga qisooday rusuluhum rusushoodii bilbayinaati xujooyin cadcad famaa kaanuu ma ayna ahaanin liyuminuu kuwa rumeeyey bisababi maa shay sababtii kadib ay been min qabl hor waxay la beeniyeen beenintii horeyna dib uga soo noqon way waxay la beeniyeen beenintii horeyna dib uga soo noqon Allah subhanahu wa ta'ala wuxuu leeyahay tilka alqura meelaha hadda aynu soo maray waxa kamid ah qawm nuux shiicaad shee samuud qawm luut shucayb intaas oo dhanba nabiyullaahi maxamed waa looga warbixiyey waa waayo aragnimo laga qaadanaya oo rususha diida in la baabi'inayo tilka taas magaalooyinka ah naqusuwaan kaaga qisoona caleyka dushaada minan ambaaya wararkeedii waa shan baynu soo maray walqad jaa-atum waxaa u timid qiryadaha rusuluhum rusushoodii bilbayinaati xujooyin cadcad bay ula yimaadeen famaa kaanuu ma ayna ahaanin liyuminuu kuwa rumeeyey bisababi maa sababtii kadabuu min qabl hor ay u beeniyeen beenintay hor u beeniyeen unbay hore ugu sii socdeen siyaabo kalena waa lagu fasiraa laakiin taasaan ka doonan kadaalika sidaa uu dadkaa qalbigooda u daboolay yadbacu llaahu alla u dabooli calaa quluubi lkaafiriina gaalada quluubteeda sida kuwaa hore qalbigooda loo daboolay waxba u fahmi waayeen yaa gaalada hadeer joogto oo nabiyullaahi maxamed la joogtana qalbigooda loo dabooli oo waxba u gelayn oo ilo naar miidhanu noqonaya kadaalika sidaa kuwaa hore loo daboolay yadbacu llaahu alla u dabooli calaa quluubi lkaafiriina gaalada qalbigooda allah wuxuu leeyahay wamaa wajanaa kama anaan helin aarihim badankood min cahdin wax ballan ah wax ballanhay oofiyeen ma jiro wain wajadnaa inuu xaal yeeshaani wajadnaa waan ka helay aarahum badankood lafaasiqiina inay yihiin min cahdintaa dhowr sidood baa lagu fasiraa qolyo waxay leeyihiin ballantaasi waa ballantii firada ahayd ee beriguu subxaanau watacaala ala subi rabbikum yidhi firadii lagu abuuray qof walba firo islaami ah ku abuuran waa ballan marka nabigu wuxuu yidhi kullu mawluudin yuuladu cala alfira islaamnimaa lagu dhalay inamaa yuhawidaanihi oo yunasiraanihi oo yumajisaanihi abawaa fidra cahdiga la sheegay waa fidrada marka badankood cahdigaa fidrada ahaa ma ayna oofinin markay caqliyayseen bay iskaga tageen midda kale ballantii lala galay oo rusushu la galeen reer ballantii rususu la galeen oo u sheegeenoo inay rumaynayaan ay rusushu u keeneen taama ayna ofinin taasaa ron allah wuxuu leeyahay wamaa wajadnaa kama anaan helin kama anaan helin liakarihim badankood min cahdin wax ballan ofisa ballan ofis in wajadnaa waxaan ka helnay aarahum badankood lafaasiqiina uma bacsana shantaa magaalo shantaa rasuul ee lainooga soo qisooday alla wuxuu ihi uma bacanaa waan bixinay min bacdihim dabadood muusa binu cimraan biaayaatinaa aayadaha yagii baan la bixinay mucjizaadka ahaa ilaa fircawna baan u diray yowmaihi jamaacadiisii fadalamuu fircoon iyo jamaacadiisii way dulmiyeen biha bilaayaati oo way beeniyeen fandur bal eeg buu mufsidiinta cidhibtoodii bal siday noqotay dhow nabiyullaahi muusa binu cimraan markii nebi yuusuf walaalihii ay tuureen ay dad masar ku socday iibiyeen yuusuf waa kii masar joogay masar buu wuxuu ka ahaa wasiirka dhaqaalaha reer reer nebi yacquub yaa wiilash waa kay qisadu sidaa ahayd waa kii reerkii xaggaa aduu ilaa lix boqol kun bay ku gaadheen reer nebi yacquub halkaa ku gaadheen way ku tarmeen nabilaahi muuse waa kii ninka dilay dalashadiisii horena qisay lahayd waa kii ninka waa kii madyan tegay waa kii ku noqday rasuul baanahay waa kii ku yidhi fircoon fircoon qaadan waaye wiilkii yaraayo gurigiisa kusoo dhaqaaleeyey yaa iraac leh haddana isagoo sidaa tahay fircoon kuma dhiiranin inuu muuse wax yeelo oo nabiyllaahi muuse waxaa lagu difaacay waxaa weeye jacaylka dadkao dhan jecel yihiin marka fircoon waxaa la yidhaha boqor kasta oo masar ka jira yaa fircoon layidhi boqor kasta oo faris ama iiraan ka jirana kisra baa la yidhaha boqor kasta oo ruom ka jirana qaysar baa la yidhaha boqor kasta oo xabashi ka jirana nagaash baa la yidhaha najaashi waa lagu carabiyeeye waa nagaash wey marka waa magaceena suldaan iyo ugaasi waa magacyahaasoo kale wey markaa fircoon wuxuu ku darsaday ilaahnimo ilaah baan ahay buu way ogaayeen ilaahnu inuuna ilaah weyn ahayn wuu ogaaye masar keliaan xukumaa waa ka yidhi anigu masar baan xukumaa inuuna tabar badan hayni waa iska garanaysa waa kii ku yidhi hamaan intaad meel dhiso bal ilaahay muuse soo eegi qisadaas waan arki doonaa insha allah uma bacanaa waan diray min badihim dabadood muusa baan diray biaayaatinaa aayadaha yagii baan la diray ilaa fircoona baan u diray iyo malayhi jamaacadiisii fadalamuu way dulmi sameeyeen bihaa bil aayaati bay dulmiyeen oo way beeniyeen ilaa dulmigu waa wux si uun ahayn loo maamulay fandur eeg buu alla leeyahay kayfa sidii kaana ahaatay caaqibatu lmufsidiina waxbi iska cidhibtoodii waqaala muusa musa markuu fircoon u yimid yaa fircawnu fircoonow inii anigu rasuulu kula soo diray baan ahay min rabbi alcaalamiina caalamiinta rabbigeeda laga soo diray fircoon way ku adag tahay wiilkii yaraa uu soo koriyey reerkooda wakaanu lana caabidiin reerkoodana ay addoommo u hayeen inuu raaco way ku adag tahay fircoon kumana dhaci karoo argagax baa ku beeran oo uu cabsanaya wa qaala muusa wuxuu hi yaa fircoonu fircoonow inii anigu rasuulun kula soo dira baan min rabbiilcaalamiina xaqiiqun waxaa dhab ah oo run ah calaa alla aquula inaana ku kor abuuranaynin calallaahi alle ila alxaqa xaq mooyaan waxaan aan sheegayay alla soo diray leeyahay waa xaq dhab waxaa inaana alla ku been abuuranaynin subxaana wa tacaala xaqiiqun dhab waxaa ah calaa alla aquula inaana ku kor odhanaynin ku kordhahaynin calallaahi calle xaq mooyaan qad ji'tukum waan idinla imid bibayinatin markhaati cad min rabbikum rabbigiin yaan markhaati cad idinkala imid ee fa arsil dir macii aniga macayga bani israa'iila baldir muxuu ka bilaabay nabiyulaahi muuse inuu horta ree bani israiil xoroobaan oo iyagoo gumaysi ku jira dee waxma faafin karaba wax ma faa'iido marka gumaysiga in wadanka la xoreeyo waa xaq way wax meesha ku jira way wuxuu ri qadiytukum waxaan idin la imid bibayinatin hujjat min rabbikum rabbigin ee fa arsil badir mici maciga bani israa'iilo nimankan hore fircoon jawaabtiisii way noo soo socotaa insha allah ilaah subxaana wa tacaala